بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن إن شاء الله تعالى درسي walaaluhu ii dhiibeen waa taxqiiqu liimaan ka dhabaynta ama rumaynta laga rumeeyo ama laga dhabeeyo iimaanka qofka muslimkii uu leeyahay qofka bini aadamkaa waxaa dhaqankiisa iyo caadadiisa ka mida ah bay idhaaheen atadabdub inuanu layniir ama si toosa ah inaanu noloshiisu noqonin hadday shaqo hadday dareen tahay hadday ixsaas tahay hadday activity tahay qofku waa up and down inta badan si stedi state bini aadamku waxuma qabto waxaana ku lamaan markaynu iimaan idhaahno shahwaatu nafsigii baa jira shayaatiinu aljinni walins kuwa dadka lumiya ama bini aadam ha ahaadaan ama jin ahaadaan baa jira sida awgeed qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay inuu iimaankiisa taxqiijiyo ka dhab sheego waxaana sababa in laga dhab sheego alrusuukhu fi lcilmi waalcamal qofku aqoontiisu inay aqoon xeel dheer noqoto camalkiisuna camal joogtaa inuu noqdo shaqada u qabanaya fitanka iyo imtixaanka ilaahay nebigiisii moxameda calayhi salaatu wasalaam buu ku leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can iladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna hayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waxay u dhowaadeen inay kaa weeciyaan wixii aanu kuu soo waxyoonnay ooad wax kale nugu been abuurto hadday saasi dhacdana saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leeyay yacnii waxay doonayaan lumitaanka haddaanan annagu ku sugi lahayn baa ilaahay yidhi laqad kita tarkanuu ilayhim shay-an qaliila saa owgeed haddii ilaahay nebi maxamed saa ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka wixii ka sokeeyana waad garan kartaa imtixaanaadka iyo fitanka ku dhaca sida iimaankooda u daciifinayaan ama aanu u xaqiijin karin qofku iimaankiisa ilaahay qur-aanka gabadh buu ku tilmaamayaa malaa maskaxda waxuga yara dhinaayeen oo carabi ay sheegi jirtay gelinka hore waxbay tidci jirtay tidca ma taqaaneen xadhig bay soohi jirtay oo samayn jirtay gelinka hore markay xadhiggaasi soohdo ama tidicdo ama samayso hadba saa u taqaaniin gelinka dambena way furfuri jirtay marka waa shaqo marna la qabanayo maxay marna dib loo burburinayo markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy walaa takuunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaafa ha noqonina sidii tii burisay wixii ay soo haysay tolaysay kadib markii ay adkaysay waxaa loogu mahmaahaya ama la tilmaamaya qofka mu'minkii inuu ilaahay rumeeyo acmaal suuban sameeyo haddana wax burinaya uu la yimaado wixii xagga damba ka guro inaad noqoto iska rogo xagganaka lagaga guro hadhowna iska qallibta saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa iimaanka qofka muminkii inuu duugoobo gaboobo uu u baahan yahayna in la tajdiidiyo oo la cusboonaysiiyo bal eh waxyaabaha qofka iimaankiisa ama camalkiisa burinaya ama riyaa istus ha noqdo ama sumca ismaqashiin ha noqdo ama macaasi iyo kabaair iyo dunuub waaweyn ow gala ha noqdo ama kuwa iimaankaba buriya nifaaq iyo riddo u ku dhaco ha noqdo waxaasoo dhan marka la ysku dara waa wax ka soo horjeeda iimaanka xoogayntiisa wakhtigan dambena wuxuu nebigu tilmaamaya inay iman doonaan dad yusbixu rajulu mu'minan wayumsi kaafiran wayusbixu kaafiran wayumsi mu'minan yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nebigu leeyahy xadiiska muslim ku yaalla ninbaa waa berisan doona isagoo mu'mina haddana galabaysan doona isagoo gaala ah. haddana waa berisan doona isagoo gaala ah, haddana galabaysan doona isagoo mu'mina maxay ku dhacaysaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nabigu leeyahy diintiisii wuxuu siisanayaa waxooga yaroo adduunyo ka mid a ah. adduunka oo dhamme waa wax yar marka iimaan loo eego si awgeed waxaanu leenahay waxaynu u baahanay iimaankeenna sidaynuu xoojin lahayn qur-aanka ilaahay qaar buu ku tilmaamaya ilaahay aayaadkiisa wax ka baray oo dabeetana tuuray watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakaana min alghaawiin waxaad akhridaabaa ilaahay yidhi dadka u sheegtaa warkii ninkii ilaahay aayaadkiisa wax ka siiyey ee dabeetana ka siibtay ee shaydaan raacay baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuhal axiba iimaanku markaa ah, rumayntaaynu ilaahay rumaysanay rasuulkiisa iyo maalinta aakhiriya qiyaamaha iyo qadaaga iyo qadarka iyo rususha iyo kutubta iimaankaasi darajaad buu leeyahy iimaanku marka la isku soo duuduubo caqiidiyo camalba darajuu leeyaho qaybi waa waajib oo haddaad ka tagto iimaankaagii dhaawac weyn baa gaadhaya haddaanu burinba qaybina waa mustaxab oo waa wax lagu xoojiyo iimaanka inaad gaalnimada iyo shirki iyo shirkul akbar iyo shirkal asqar iyo wixii la halmaaloo dhan inaad ka tagtaa waa kow bidca iyo waxaa la nooca inaad ka tagtaa waa laba macaasida iyo waxaa la mida inaad ka tagtaa waa saddex saddexdaasiba kugu waajib inaad la timaado waxa sunnayaasha ah oo ama acmaal lquluub ha ka mid noqdaan ama acmaal iljawaarix ha ka mid noqdaane wax badan oo sunnayaala baa jira haddaba waxaan kusoo koobayaa leeyay iimaankoo la xaqiijiyo macnaheedu waa maxay waa ixyaau man darasa min aliimaani waddiin waa qofku inuu nooleeyo iimaankiisa iyo diintiisa wixii gaboobay wixii gaboobay halka ugu sarraysa iimaanku waa qeyb qalbiga degta iyo wax afka laga yidhaahdo iyo wax jawaarixda laga sameeyo rumayn oo dhami qalbigay degtaa acmaalulquluub baa iyana jira oo qalbiga dega jacaylka nacaybka kurhiga iyo xubbiga ilaahay wuxuu jeceliyoo la jeclaado wuxuu necbiyoo la necbaado waxaa kaloo qalbiga dega tawakulka inaabada towbada waxaasoo dhami quluubtay degaan ikhlaaska acmaalla afkaa laga sheegaa oo waa dee towxiidkii iyo tasbiixdii iyo qur-aan akhriskii iyo wixii la mida ah. acmaalna jawaarixdaa laga qabtaa oo waa salaadihii soomkii sadaqaadkii iyo wixii la mid a ah. haddaba waxaan leenahay dhammaantood waanay bataan waanay yaraadaan xataa tasdiiqa qalbigu rumayntu xataa imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyhi laba qowloo uu midna sharxu muslimka ku leeyey midna bukhaarigana sharax buu kuleeyahy sharxulbukhaarigu kuleeya aan tilmaamayna wuxuu odhanayaa rumaynta lafteedu way korodhaa waxaanay ku korodhaa buu leeyahy bikahrati nadari wa tadaahuri aladilla daliilada badnidooda iyo u fiirsashada ku celcelinteeda yacnii masaladaad hal daliil haysato iyo masaladaad kun daliil u haysato ma isku sibaad u rumaysanta mise isku siba lagaaga shaki gelinayaa masaladaad hal daliila u haysa waxaa laga yaabaa haddii xagga iyo xagga lagaa maro in lagu shaki gelin karo daliilkaaga in la gelgeli karo laakiin kun daliil masaladaad u haysato dee kuma gelgeli karto idan tasdiiqu rumaynta lafteedu way kala xoog badantay oo dadka badh rumayntooda wax shakiya iyo wax nuqsaani ma gelayaan dadka badhna waa khafiif iliimaan tasdiiqiisu waaba la shaki gelin karaa waa la warwar gelin karaa waa la qasi karaa sida awgeed ayaa waxay yidhaahdaan dadku tasdiiqa ama rumaynta qalbiga degta lafteeda waxay ugu kala xoog badan tahay calaa qadri cilmihim wa mucaayanatihim siday aqoon ahaan iyo aragti ahaan ay u kala badan yihiin bay ugu kala badan yihiin walidalik baa ilahay qur-aanku markuu soo dego waxaa la yidhahdaa ayukum zaadatu haadihi iimaana aayaadkani iyay iimaan u kordhiyeen ama aragtida xaggeeda wuxuu leeyay imaamu nawowi ilaahay wuxuu leeyay uma latarawunnahaa cayna alyaqiin ishaydin si dhaba u saari doontaan nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaysa alkhabaru kaalmucaayana ee nebi muuse oo ku maqan halkii loogu soo waxyoonayay kutubta loogu soo qoray ayaa ilaahay uga waramay tolkii inay dibi dib u caabudeen intuu maqnaa muuse wuu ka xumaaday warkaa dabeetana wuu soo noqday markii uu yimi iyagoo dibiba caabuday uu arkay wuu nahayo looxaantiiba dhulku ku dhufto waa jabeen looxaantii u sitay cadhab daraaddeed markaasuu nebigu wuxuu ku tacliiqiya arrintaa walaysa alkhabaru kalmucaayana xadiidka imaam axmed warinaya saxiixa warku isha lama mid aha yacni markii khabarka loo sheegay siduu cadhooday iyo markuu arkay waxay samaynayaan siduu uga cadhooday isku mid maaha yacnii qofka isku si uma raadayso haddaba waxaan leenahay iimaanku waa bidca wa situuna w bidca wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan gobol ama dhowr iyo toddobaatan qaybood wuxuu nebigu yidhi waxaa ugu koraysa laa ilaaha ila allah waxaana ugu hoosaysa buu nebigu yidhi wadadoo aada waxa dadka dhibaya ka dudo iyana waa min aliimaan wadada waxa dhibayo aada ka dudo walxayaa min aliimaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iimaanka qofku hadduu xoogaysto ma gelgelmo xad buu gaadhi karaa dunidoo dhan uu siisanayo oo aanu aqbalin xataa haddii la yidhaha waa lagu dilayaa inuu ka noqdo sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nebi muuse iyo faraacinadii wixii kala qabsaday nebi muuse iyo saxaradii markii ay ku ballameen maalin dadkao dhamm inuu isu soo baxo ay yimaadaan nimanka saxaradii markii hore dowladda xoolun bay ka doonayeen a inna lana la ajaran in kunna naxnu lgaalibiin bay lahay ajar xoolama nala siinaya haddaanu badinno fircoon wuxuu yihi muqarabiintaaba ka mid noqonaysaan dowladdu waxbaa laydin siinayaa marka marka hore waxay ahaayeen xaqa uga hortegayeen inay xoolo helaan ayay nebi muuse kula dagaalamayeen laakiin markay xaqiiqadu u muuqatay iimaanku qalbigooda galay xoole iyo adduunoo dhan way ilaabeen iimaan xooggan bay rumeeyeen sidaa awgeed bay waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi muusa wa haaruun rabbiga muuse iyo haarun rumaysan yihiin ayaanu anaguna rumaynay waayo sixirku dee tricks iyo wax la sameeyo waxbuu ahaa nebi muusena wuxuu la yimi ul la sito oo inta la tuuro bahal noqonaysa oo bahal caadiyo iska horordayaanahayna bahal wax cunaya noqonaysa oo wixii meesha yaallo dhan liqday oo haddana la qabanayo ul noqonaysa inta sixir arrinku maaha hadda wixii qalabka sixirka loo sitay oo dhan bay liqday marka waxaa arkeen inay mucjiza tahay dabeetana ilaahay bay rumeeyeen nimankii markii hore lahaa fa bicizati fircawna inaa lanaxnu lhaalibuun markii dambe waxay idhaahdeen laa dayb markuu yidhi waan idin laynayaa fircoon haddaydan ka noqonin waa idin laynayaa waxay ku yidhaahdeen laa dayr dhibi ma jirto yacnii iimaankaanu dhadhaminay ifcal maa shit dabbix sallib waxaad doonta samee ama wax dil ama wax gowrac ama cross sa waxaad doonto aad samayn karta samee bay idhaahdeen inamaa taqdi hadihi alxayaat addunya waxaad qaban kartaaba waa inaad nadishay ma wax ka badan baad samayn kartaa sidaa awgeed iimaanku hadduu qofka si dhaba u dego noloshiisoo dhan baa isbedesha haddaba ayuha alaxiba darsigu wuxuu ku saabsiisan yahay maxaa iimaanka suga maxaa taxqiijiya maxaa ka dhabeeya sidee baynu iimaankeenna u xoogayn karnaa sidee baynu uga bixi karnaa inaynan shaki layn uga abuuri karin sidee baynu qantaradaasi u weydaaran karnaa sidee baynu ilaahay rumayntaynu rumaynay ama rasuulka rumayntaynu rumaysannay ama qur-aanka saynu u rumaysannay uu u noqon karaa xaddu rusukh inaynu gaadhno waxaa ugu horreeyaba culammadu yidhaahdaan barasho aad ilaahay baratid iyo sifaadkiisa ilahay quraanka wuxuu leeyay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsado keliya addoommadiisa cilmiga le baa ilaahay yidhi markaad ilaahay si dhaba ah u barato ee asmaadiisa baratid cilmigu buu yidhi imaamu ibnu rajab waa laba nooc midi waa inaad ilaahay baratid iyo wuxuu xaq u leeyahay ee asmaai lxusna iyo sifaati alculaa ah iyo afcaashiisan baahirkee waaweyn taasi waxay keensanaysaa buu leeyay inaad ilaahay weynayso oo ka cabsatid oo jeclaatid oo tala saaratid oo qadaaga iyo wuxuu xukumo raalli ku ahaatid yacni markaad rumayso ilaahay inuu caliimiyey oo khabiiriyey oo xakiimiyey oo raxmaan yahay oo raxiim yahay oo nolosha tan oo dhan isagu maamulo waxay noqonaysaa inaad isaga isu dhiibto si dhaba ah u rumaysid macrifada labaad waxa weeyaan buu leeyahy almacrifa bima yuxibuhu wayardaah waa cibaadaadkii inaad barato ilaahay muxuu jecel yahay oo raalli ka yahy muxuu necab yahay oo ka cadhooda caqaa'idda ida baatilka ilaahay waa necab yahay macaasi oo dhan ilaahay waa necab yahay wixii khayr ku jirana ilaahay subxaanah wa tacaala waa jecel yahay idan cilmiga waxtaraa waa cilmiga rabbigaa ku bara ee aada baratid inuu keli yahay ee keensada inaad isaga weheshato inaad ka xishooto inaad u caabuddo kaanaka taraah sidii oo aada arkaysa inaad u caabuddo saa awgeed ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor yeela kuwa iimaanka laga helay idinka mida iyo kuwa cilmiga la siiyey waxaa ilaahay ku tilmaamaya markhaatigiisa iyo markhaatiga malaaigta iyo ululcilmigu israaciya ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay ina leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah baro ilaahay inuu keli yahay cilmigaasi qofka la siiya waa qof khayr la siiyey nebigu wuxuu leeyay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr la doono diintiisuu baraa idan qofku inuu barto diintiisa iyo wanaaggeeda iyo maxaasinteeda sharcigeeda iyo quruxbadnidiisa axkaamteeda iyo wanaagsanaanteeda akhlaaqiyaadkeeda iyo aadaab aadaabka fiican ay leedahay markuu si fiican u barto qofku wuxuu helayaa iطminaani اlqalb ilahayna wuxuu leeyay walakina allaha xababa ilaykum اliimaana wazayanahu fii quluubikum dadka mu'miniinta dhabta ee qandarada tan ka tallaabay waa kuwii cilmigoodu uu dhexalsiiyey alla ka cabsi hadduu cilmigu alla ka cabsi ku dhexalsiin waayo faa'iido badan ma leh nin culammadii zuhaadee laga dambayn jiray ee macruufi ilkarakhi la odhan jiray ayaa imaamu axmed axmed ibnu xambal imaamkii weynaa ee fiqiga iyadoo qola la fadhiday waxay idhaahdeen kaa kale iyagoo xamanayay yidhahdeen innahu qasiiru lcilm cilmigiisu ma badna bay idhahdeen wuu cilmi kooban yahay imaamu axmed baa la hadlo wuxuu hi war waxba ku hadli maysaane amsik buu yidhi caafaaka allah wahal yuraadu min alcilmi ilaa maa wasala ilayhi macruuf oo cilmigaba maya lagu falaya ninkani wuxuu gaadhay in la gaadho mooyaane cilmigu waa kii ilaahay kugu xidhan ninkanna ilaahay buu ku xidhan yahay saa daraaddeed waa ka rabbi kugu xidha waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mida ah qur-aankuna in badan tilmaamayo alta'amul watafakur fi aayaati illaah inaad u fiirsato oo eegtid ilaahay makhluuqaadkiisa kan iyo siduu abuuray wax weyn bay tilmaamayaan oo qur-aanka in badan baa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa war eega makhluuqayga qof haddaad rabto aqoontiisa inaad ogaato waxaad ka garanaysaa sanacadiisa socankaa maaha haddaad aragto gaadhi si fiican loo sameeyey waxaad garanaysaa injineerka sameeyey inuu yahay maxay kur injineer haddaad aragto daar loo dhisay si khayaalo hariiba ah, waxaad garanaysaa ninka bahashatan sameeyey inuu yahay nin maxay aqoon fiican maadada tan u leh haddaad aragto dayuurad si wanaagsan u kacdo si wanaagsan loo sameeyey ama lasoo bandhigo ladha waa dayuurad dagaalo intaasoo kilomitr bay jaraysaa intaa waxaad garanaysaa cidda dejisay khubara inay yihiin waxay dhahdaan masnuucaadku waxay markhaati ka yihiin khibraddii aqoonta cidda samaysay waa markhaati aanad u baahnayn markhaati kale kownkan iyo siduu u dhisan yahay haddaad markaasi eegto ee ilaahay subxaana wa tacaala wuu abuuray universka dhammaantii hadday xidigatay hadday dhultay hadday badtay hadday hawo tahay qaabka ilaahay u abuuray isugu xidhay waxay tilmaamaysaa cidda samaysay duu khibra wa cilm wa qudra inuu yahay ilaahay baa wuxuu ina leeyahy ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli lalbaab cirkan iyo dhulkan habeenkan iyo maalintan iyo isweydaarkeeda waxay aayada calaamaad ay wax ku gartaan bay u yihiin kuwa caqliga le baa ilaahay yidhi kuwaan caqliga lahayna u fiirsan maayaan bes cadceeddu dee way soo baxdaa that's all laakiin ma oga duniduba inay ku nooshay cadceeddanu waxaynu cunoo dhami xaggay ka yimaadaan warshadda ugu badanee bini aadamka quudisa waa caleenta dhirta saaran waa warshadda ugu weyn ee bini aadamka quudisa dhirtan caleenta saaran waayo caleen dhirtaas dhirta waxa cunnada u samaysa caleenta caleenta yari waxay samayso ayuu geedku cunaa oo xooluhu cunaa oo dadku cunaa oo noolahoo dhami cunaa noolahoo dhan warshaddaa yarbaa quudisa warshadan yarena ma shaqaysa hadday cadceed weydo idan wa fi samaai risqikum wamaa tuucaduun baa ilahay yidhi arsaaqdu xagga sare idinka jirtaa baa rabbi leey iyo wax laydin yaboohayba cadceeddan haddaanay meeshii joogin nolole ma jirteen laakiin qofka caamada ahi cadceeddii inay soo baxdo iftiin laga helunbuu u arkaa datson amaa haddaad aqoon leedahay cadceedan iyo qiimahay ku fadhida iyo hawadan iyo qiimuhu ku fadhiya iyo noloshatan ilaahay aayaadkan u fiirsada buu leeyahy u fiirsiga aayaadkani muxuu keenayaa wuxuu keenayaa aayadda ku-xigtaa waxay tilmaamayso aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda waclaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi اsamaawaati waalardi rabbana maa khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab annar maanta waxaa ogtiin aqoon-yahanada theoretical physicska ka warama trendkay u socdaan mid ka mid oo australiana nineteen seventy four buu wuxuu qoray research yar oo kaga hadlaya waxaana iminka u bixiyeen anthropic principle almabda alinsani anthropic principleku waxa weeyaan universekani buu leeyahay siduu u samaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay qofka bini aadamka noloshiisa ilahay quraanka in badan buu inoogu tilmaamay soo maaha aragteen wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lard imise ku aragteen qur-aanka kownkan inagu musahar inooyahy innagaa laynoogu talagalay ninkani markaa isagu scientifically ayuu wuxuu u tilmaamayaa sistemka universekani u dhisan yahay inuu yahay wax waafaqsan qofka bini aadamka ah. haddii wax la bedela buu leeyahy wax kastoo la bedelaa effectkeedu waxay keenaysaa nolosha bini inaanu suurtoobin markaa systemkani saasuu u dhisan yahay saynis u bilaabay qadiyadda inkastoo culammada muslimiinta iyo dadkii horeba ay ka warrami jireen waxaan sheegayaa qoladan dambe malaaxidada ee theoretical physicska ka waranta ayuu baabkan furay dabeetana researcheska way isdabagaleen waa kan mid qoray the blue planet ou kaga warramayo in inaga laynoogu talagalay waa kan mid kale qoray the six numbers lix number buu leeyahy hadday wax iska bedelaan duniduba may jirteen grave six force buu ka warramaya inta badan afarta force la yaqaana iyo laba masalo kaleu tilmaamaya waa kuwan wada tilmaamaya thats wy mid ka midabaa wuxuu yidhi waxaad moodaa kownku universeku inuu ina sii ogaa inaynu soo soconno yacnii innagaa laynoo sii diyaariyey buu leeyahy mid kale wuxuu leeyahay universku wuxuu u muuqdaa waa taylor waa tailor made for men buu leeyahy dee warwaalaabaa inoo tolay marada lagu soo dhan walba kaama leeka hadaad mara halkaa ka iibsato waxaa laga gacantana inay kaaga dheeraato halkana kaa leekaato ama inay qiyaastaada noqonin laakiin haddii dee warwala kuu tola maxaa dhacaysaa meel kasta way kaa leegtayde wuxuu leeyay dunidani say u taallo waxaad moodaa in innagaa laynoo tolay nimanka weedhahan le waa theoretical physicsinima ku takhasusay ma aha muslim iyo wax ka aga dhowtoona laakiin waxay leeyihiin aqoontani waxayna tusaysaa kownkani inuu yahay mid laynoo diyaariyey ilaahayna qur-aanka in badan wuxuu ku celcelinayaa oo aayaad badan oo qur-aani waxay tilmaamayaa inaynu kownka daraasayno wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wa fi lardi aayaatun lilmuuqiniina wa fii anfusikum afalaa tubsiruun qul induruu maada fi الsamaawaati wاlard wma tugni اlaayaatu wاnnuduru can qowmi laa yuuminuun ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas wma anzla allahu min الsamaءi min maءi faaxya bihi اlarda bacda mowtiha wbaha fiiha min kuli daaba watasriif الriyaaxi wالصaxaabi اlmusahari bayna الsamaءi wاlard laaayaati liqowmi yacqiluun baa ilahay leeyay inta ilaahay dunida ka warramayo siduu u abuuray ayaa ilaahay wuxuu leeya waxa aayada ugu sugan yihiin kuwa caqliga leh bale ilaahay wuxuu ina leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat war maanay eegin baa ilaahay leeyay gela sida loo abuuray gel waa xayawaan unique ah hadday saynis dib u daraaseeyeen wixiisoo dhamme waa unique hadday tahay tembratureka jidhkiisa hadday tahay kuruskiisa iyo siduu biyo uga dhigto hadday tahay indhihiisa oo laba baal leh oan xayawaanka kale la mid ahayn laba baal oo isdul saaran buu leeyahay hadday tahay afkiisa iyo qaabkuu samaysan yahay hadday tahay luquntiisa iyo baalansi waa xayawaanka qure fadhi lagu rari karaa bay yidhahdaan xayawaanada kale iyagoo taagan baa la raraa laakiin xayawaan kale isagoo fadhiya haddaad rarto ma kici karo luquntan dheere waxay samaysaa baalans bay u samaysaa markuu kacayo waa birta ay nimankan wax dhisaayo kale xagga dambe kaga xidhaan yacni waxay u samaysaa balance inuu kici karo waa xayawaan wax kasta oo ay ka daraaseeyeen waa hariib haddaad akhrido maqaal qurhoo lagaga warramayo ilaahay baa inoo tilmaamaya wuxuu leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waila alsamaai kayfa ruficat waila aljibaali kayfa nusibat waila alardi kayfa sutixat idan waxay leenahay waxaasoo nusuusi waxa ay tilmaamayaan inay tahay waxyaabaha iimaanka qofka kordhiya haddaad bractical usii aragtana nebi ibraahim muxuu ilaahay weydiisanayay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyadma'ina qalbii buu yidhi ilow saad waxu abuurtay tus buu yidhi waxaa la yidhi maanta rumaysnayn ilaahay wax abuuro waan rumaysinay buu leeyahy kaasi waa cilmi nadariya laakiin waxaan rabaa buu leeyahay inaan liyaطma'ina qalbi qalbigu inuu xasilo aan si fiican usii arko waxay culammadu yidhaahdaan markaa aqoontan barashadeedu waxay keentaa iطminaani اlqalb hadduu qofku sidii la rabay uu u barto amase uu u sugo waxaan leenahay oo kale iimaanka waxaa kor u qaada altadabur fi aayaatihi اlmasmuuca watafakuru fiiha kuwani waa aayaat اllahi اlmanduur aayaadka ilaahay la arkayo qur-aankuna waa maxay waa aayaadka ilaahay la akrinayo la dhegaysanayo la maqlayo waa warkii ilaahay qur-aanka markaa barashadiisa barashada kama kama waramayo sida loo akhriyo un in la barto oo lagu codeeyo waxaan ka waramayaa in la barto waxa uu sheegayo ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين baa ilahay yidhi ilahay wuxuu leeya waxaanu kuu soo dejinnay kitaabkan oo ah tibyaanan likulli shay wax walba kuu caddaynaya wa hudan wa raxma wa bushra hanuun iyo naxariisna waa dadka mu'miniinta ah hada kitaabu anzalnaahu mubaarakun faاtabicuuhu wاtaquuh ilahay wuxuu leey waa kitaab barakaysan aanu idiin soo rognay ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxma barashada qur-aankoo si fiican loo bartaa waa aqoon samaawiya oo ilaahay caliimkee khabiirka ahaa yaclamu sira fi samaawaati waalardi uu soo dejiyey waxaa fududaanaysaa qofku madaarigtiisa cilmiga inay ballaadhato qur ku jiraa inay qaacida filosofiya aad u baahanto nolosha wax ka tarta isagu ku jiraa hadday tahay dhaqaale hadday tahay siyaasad hadday ka laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii kala soo bixi kari lahaa kullama akhriskaygu uu bato oo aan funuun kale oo kala gedisan akhriyo oo aan kitaabka qur-aanna dib u akhriyo waxaanan fahmi jirin baan dib u fahmaa kullama aqoontayda kale ay korodho waan qur-aanka dib u akhriyo waxaan awal iska dul mari jiray oo si uun aan u arkaya kooban ayaan u arkaa isagoo waxa la sheegaya uu ka weyn yahay intaan moodaya anigu markii hore laakiin waxaa koobnayd aniga markii hore intaan ka fakerayaaba ka arkayay dadkuna waa wada noocah kulamaa uu qofku qur-aanka dhuuxo oo uu dhaadhaco oo si wanaagsan uu u barto waxa u furmaysa aafaaq aanad malaynaynin si awgeed baa ilaahay wuxuu inagu boorinayaa kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaati kitaab aanu soo dejino barakaysan maxaa loo soo dejiyey ma in la akhriyo qura maya liyadabaruu aayaatihi baa ilahay leeyay inay u fiirfiirsadaan afalaa yatadabbaruuna alqur'aana ma calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira xataa waxay dhaahdaan falsification test oo jaamacadka laydinma dhigo markaad research qorto maxaa lagu sameeyaa researchka hadduu research rasmiya yahay waxaa lagu publish gareeyaa any scientific publication baa lagu publish gareeya maxaa loo publish garaynayaa in lagu soo naqdiyo oo la arko godoloodaladooda haddii uu sugmo markaasi iyo naqdigaasi uu u adkaysto wuxuu noqdaa research rasmi oo la aqbalo research rasmiya oo la aqbalo qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa war qur-aankan u fiirsada ilaahay cidaan ahayn hadduu ka iman lahaa isbaraanbarin badan godololooyin badan baa laga heli lahaa baa ilaahay leeyay cid walbayba isku day baa laleeyahy qur-aankan waxba ka soo heli mayside waa ku gary link professor of mathematics in canada gary link la yidhaahdo waa nin muslima hadda laakiin markaa hore christian apologist buu ahaa qoladan christanka u dooda nneteen meelahaasiba wuxuu yidhi waxaan isku dayay muslimiintan yarre jaamacaadka joogay wahakan kitaabkoodu inuu qaldan yahy horta maa tustid qur-aanna hore arag buu yidhi baan doontay buu yidhi translationkii si aan u buriyo laakiin intuu aniga i buriyey baan islaamay buu leeyahy isagu qur marka hore wuxuu u qaatay inuu buriyo akhiiranna lakar buu leeyahy caanoo la yidhaahdo the miracle of the qur la yidhaahdo mucjisat alqur-aan kaga waramayo isagu wixii uu rabay inuu sameeye iyo wixii ka soo horbaxay inay sugayaan inuu qur-aankani ka yimi cidaan bini aadam ahayn oo soo qur-aan soo degay afar iyo toban qarni ka hor idan waxaan leenahay qur-aankan haddaad u fiirsato ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa inuu yahay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan aayaadka qur-aan haddii lagu akhriyo iimaan buu kordhinayaa haddaba waxaynu leenahay koow waxaynu u baahannahay inaynu aayaadkan kowniga u fiirsanno si iimaankeennu u xoogaysto waxaynu u baahannahay aayaadka qur-aaniga inaynu u fiirsanno si uu maxay iimaankeenu u xoogaysto intaa kadib waxaa kaloo u baahanay cibaadaadkeenna oo ah xidhiidhka ad ilaahay la leeday inaad xoojiso baryadiisa cibaadadiisa inaad xoojiso cibaadada xoojinteedu qalbiga sugnaashiyihiisay keentaa cibaadadu hadday kaa daciifto waad gelgelmaysaa macaasidaa aakhirka kuu fududaanaysaa idan ama ha noqoto cibaada qalbiya oo alkhawf walraja walkhashyatu walrida walikhlaas walmaxaba waltawakul cibaado qalbiya ha noqoto ama ha noqoto maxay cibaado caraba oo ilaahay dikrigiisa la badiyo aladiina aamanuu watamainu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illaahi tamainu lquluub baa ilahay ilaahay xuskiisa waa practical haddii wardigaagu uu bato deganaanshiyahagaa badanaya bale dadkan warwarka iyo qalaqu ku dhaco wuu kaa tegaya warwarka iyo qalaqa badani wuu kaa tegaya hadduu dikrigaagu badan yahay adigoo soo jeeda haddaad dikriyayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa ninka ilaahay xusa iyo ninka aan xusini mathlu lxayi walmayit bay la mid yihin buu nebigu leey qof dhintiyo qof nool qof dhintiyo qof nool faraqa udhexeeya intuu leegi ma isu kombeergarayn kartaa qof dhintay iyo qof nool wuxuu nebigu ku tilmaamayaa inay isu dhigmaan labadaa tusaale qofka ilaahay xusa iyo qofka aan xusini inay sidaasoo kale isku yihiin sawgeed baa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati maxaa layna yidhi fascuu ilaa dikri illaahi wadaru lbay dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun munaafiqiinta markii la ceebeynaya ilaahay muxuu ku tilmaamay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila haddaynu inagu markaa qaliil xusno maxaynu soo baxaynaa sifa min sifaati lmunaafiqiin baad yeelanaysaa dee hadday kugu yaraada ilaahay xuskiisu qalbiga waxa nuuriya ee iimaankiisa xoojiya waa waa ilaahay dikrigiisaoo aada badiso qur-aan badan badan baana masalada ku soo arooray oo tilmaamaya ilaahayna wuxuu ina leeyahayba ana cinda danni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaynayo maanahay oo de haddaad ilaahay malihiisa wanaagso wa anaa macahu idaa dakaranii buu nabigu leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy addoonkayga ma cibaanahay hadduu xuskayga badinayo hadduu i xuso oo naftiisa iga xuso anna waa xusaya hadduu goob dad iga xusana goob ka fiican halkuu iga xusay bini aadamku wuu magac jecelya soo maaha in la sheeg sheego dee laydhaa ninkani waa hebelo waa kaasoo waa magac jacayl ilahi wuxuu leey xataa haddaad magac jeceshay halkan magaceedu naf ma lehe samaawaadka kuwa joogaan uu kuu sheegaynaa ilahay leeya subxaana wa tacaala meel halkan ka magacaroon ayaa lagaa xusayaa cibaadaadka ku saabsan weyso salaad zako soom xaj jihaad iyo keyrkeedba cibaadaat aljawaarix iyana inaynu badinaabaynu u baahanay si iimaankeennu ugu xoogaysto waxyaabaha iimaanka xoojiya markaa waxaa ka mid a ah waxaa alle jecel yahay inaad ka horeysiiso waxa naftaadu jeceshay oo waa kii nebigu tilmaamayay saddex qofka helaa iimaanka macaankiisuu hela dhadhanka iimaankuu hela qofka ilaahay iyo rasuulkiisu agtiisa lagaga jacayl badaya wixii kasoo hadhoo dhan ilahay iyo rasuulkiisa haddaad si dhaba u jeceshahay waxay iyagu jecel yihiinna waad ka jeclaanaysaa waxa kale iyo qofka ilaahay dartii walaalkiisa kale muslimka u jecel iyo qofka neceb inuu gaalnimo ku noqdo siduu u necab yahay inuu dab ku dhaco waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mid a inaad ka maqnaanin meelaha khayrka lagu hayo majaalis dikr oo saxaabi ka mida qoladii waxyiga qori jirtay ayaa maalin nebiga u yimi isagoo leh ilaahay rasuulkiisiiyo waan munaafaqoobay buu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi wamaa daak oo waa maxay arrinkaa munaafiqnimada kuu keenay muxuu yihi wuxuu yihi ilahi rasuulkiisiiyo markaanu kula joogno ee aad naar iyo janno ka waranteenna wacdidana waxaad mooddaa inaanu naarta iyo jannada ishaba ku hayno markaanu kaa tagno ee dumarkii iyo caruurtii iyo dayacaadka iyagu dayacaadku waa xoolihii iyo wixii uu haystay uu ka shaqaysanayay xirfadiisii ama xoolihiisii ama shaqadiisii aanu shaqooyinka gallana wax badan baanu ilownaa yacni markii aanu kula joognay sidii aanu ilaahay u rumaysnaynee qalbigayga uu soo jeeday uma soo jeedno markaanu meelahan kala joogno markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay haddaa ku sugnaan lahayd ee joogto idiin noqon lahayd marka aniga ila joogtaan sidaa tihiin iyo inay ilaahay xuskiisaasi ku jirtaan mar walba malaa'igtaaba suuqa idinku salaami lahayd buu nebigu leeyahy suuqyada iyo furshaantiina korkooda ayaa malaa'igtoodu ku salaami lahayd laakiin xandalow buu nebigu ku yidhi saaca wa saaca saacad iyo saacad saacad iyo saacadna ma saacad la firinbidhaba mise may waxaa la sheegaya saacad iimaanka aada xoog u xoojiso iyo saacad aad danahaaga caadigaa iska qabsatid marka goobaha diinta lagu hayaa goobaha ilaahay laysku xasuusinaya adaa u baahan ilaahay nabigiisii ah calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu u tilmaamayaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaashi waalcashiy nebi maxamed baa la leeyahay fadhiiso oo ku sabir meesha kuwa ilaahay xusaya ay joogaan ee ilaahay wejigii uun doonaya oo walaa tacdu caynaaka canhum isha ha ka lalinin baa ilaahay leeyay yay kula fududaanin dadka ilaahay xusaya meesha joogaan yay kula fududaanin baa ilahay leeya adigoo turiidu ziinata alxayaati dunya adoo raadcaynaya nolosha bidhbidhkeeda walaa tuic ha yeelin baa ilahay yidhi aqbalin man akfalnaa qalbahu can dikrina kuwan qalbigooda la madoobeeyey ee ilaahay xuskiisu ka madow yahay ee hawadiisa iska raacay kuwa warkooda ha dhegaysanin idan majaalisu dikr meelaha diinta lagu hayo ilaahay lagu isku xasuusinayo masaajidda saaxiibka wanaagsan waayo nebigu wuxuu tilmaamaya qof waliba almaru calaa diini khaliilihi buu nebigu tilmaamay qofku diinta saaxiibkiibuu ku jiraa waxaan leenahay waxaasoo dhami waxay sheegayaan in iimaanku uu xoogsado wakhtiga kooban daraaddeed waxaan kusoo koobayaa haddaynu nidhi iimaanku wuu koraa waanu naaqusmaa haddaynu rabno iimaanka inaynu taxqiijinno waxaynu u baahanay ilaahay inaynu baranno iyo diintiisaba iyo shareecadiisa wanaaggeeda inaynu baranno kownkan inaynu u fiirsanno aayaat alkowniya inaynu si fiican u daraasayno waxa ilaahay nimcayna siiye sida laynoo buunbuuniyey ee laynoo karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama marka ilaahay leeyay bilaash maaha inaynu qur-aanka baranno iyo aayaadkiisu waxa ay sheegayaan inaynu cibaadaadkeenna iyo dikrigeenna badinno inaynu majaalista ilaahay lagu xusayo ka agdhowaanno ugu dambayn macsida iyo meelaheeda inaynu ka fogaano oo macsidu waa wax keenaya in iimaankaagu dib u noqdo oo aada hoos u dhaadhacdo waa wax keenaya maadaama wakhtigu iska kooban waxaan ku gabagabaynayaa haddii uu nebigu ku tilmaamay iimaanku wuu gaboobaa sida maradu dushiina ugu gabowdo ilaahay weydiista buu nebigu yidhi iimaanka inaan laydiin cusbooraysiiyo wixii adduunyadiinaa soo ma ilaalisaan wixii adduunyada ah lacagtaada meel baad ku hubisaa socaka maaha jaamacaddaadiiyo waxaad dhiganayso meel baad ku hubisaa diintaadana haddaba ilaasho iyadaa ka qiimo badan inta kaloo dhane oo wixii aada u aragto inuu diintaadi iyo iimaankaaga kobcinayo ha ka tegin wixii aada u aragto inuu wax yeelayo bedel haddaad sidaa ku dadaasho meel baad gaadhi doontaa qandara aan shaki iyo khuraafo iyo warwarku kaa tago oo aada si fiican diinta kuu biyo dhigto aada u suganto waktigaas ka kooban markaa intaasaan kusoo koobiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu